walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacdu cashirkan cashirkii shan iyo sagaashanadu wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj lmuslim waxaynu maraynay qeybtii shanaad ee kitaabka u dambeysay qismulmucaamalaad mucaamalaadka waxaa u horeeyey baabuljihaad iyo fadligiisiyo inta qeybe uu yahay waxaan maraynay almaaddatu thaalitha maadadii saddexaad fi nagaadi gudihii bay ku saabsan tahay wa xukmihi nagaadigaa lagu nagaado meelaha halista ah nagaadi lagu nagaado meelaha halista ah ee laisleeyahay cadowga meeshaasuu ka imaanayo rabaad baa la yihaa iyo rabaadka xukunkiisii wa bayaani fadlihi lagu nagaado meesha fadliga ay leedaho la cadeeyo caddeeyo halia maadadii saddexaad fi rabaati nagaadi ay ku saabsan tahay wa xukmihi nagaadigaa lagu nagaado fanqoraha iyo meelaha halista xukunka ay leedahay iyo ubayaani fadlihi lagu nagaado meeshaa fadliga ay leedahay caddayntiisa kow tacriifuhu rabaad maxaa la yihi alrabaadu rabaad waxaa la yihaa huwa muraabadatu ljuyuusi ciidamo ku nagaashadooda ciidamada alislaamiya ee islaamiga loo nisbeeyey bisilaaxihaa iyagoo hubkooda wata iyo wacutaadihaa gaadiidkooda iyo raashinkooda alxarbiyi dagaal wixii loo diyaariyey ee gaadiida ama huba ama raashina intaasoo laysku daray iyagoo wata fii amaakini alkhatar halista boosaskeeda gudaheeda ay ku nagaadaan meelaha halista ay ku nagaadaan iyo wasuquuri fangoraha allatii fangor uu yumkinu suuro galaayo lilcaduwi colka an yadkhulaha fangorta inuu ka soo galo markaa dadkii iyo dalkii muslimiintu waxyeeleeyo aw yuhaajim inuu cadowgii weeraro almuslimiin muslimiintii inuu weeraro iyo wa bilaadahum muslimiinta dalkooda minhaa min athuhuur uu meelaha ka weeraro rabaa taasaa la yiha idan dhufays in laga samaysto oo la degoo lagu nagaado meelaha halista oo laga baqayo cadowga inuu ka yimaado amaay ay suuragalba tahay oo kolkaa uu dadkiiyo dalkiiyo dunyadii muslimiinta meesha uga yimaado meelaha nagaadiga lagu nagaanayo ee la degayo taasaa ribaad la layihi alrabaadu waxaa la yihaa huwa muraabatatu ljuyuushi ciidamo nagaadigood alislaamiyati loo nisbeeyey bisalaaxiha iyadoo hubkeeda wadata iyo wa untaadiha waxeeda oo dhan taadiid iyo raashin iyo dawo alxarbiya ee dagaalka loo nisbeeyey fii amaakini alkhatar xarista boosaskeeda gudaheeda ay ku nagaato iyo wathuquuri fangoraha allatii fangoru yumkinu suurogalayo lilcaduwi cadowga an yadkhulahaa inuu fangortii galo aw yuhaajima almuslimiin inuu weeraro iyo wa bilaadahum muslimiinta dalkooda minha min ahuquud fongolaha uu ka soo galo taa waa taxriifkii lana xukmuhu xukunkiisa waa maxay qaraba lagu nagaada meelaha waajibun waa waajib kifaa'iyun iska kaafin loo nisbeeyey oo haddii dad u quman la helo dadka intiisii kale waa ka dhacaya ilka haddii la waayo waa la wada dambaabaya markaa jihaadka unbuu la mid yahay isna kifaayi buu ahaa arrabaadu nagaad fiaan lagu nagaada meelaha waajibun waajib wey kifaa-iyun iska kaafin loo nisbeeyey kaljihaadi buu la mid yahay idaa qaama hadduu ku fillaado bihi rabaadka albacdu qaar muslimiinta kamida saqada waajibkiibaa dhacaya can ilbaaqil intii hartay buu ka dhacayaa waqad amara allaahu eebba weyne wuu faray tacaalaa korahaye bihi ribaadka fii qowlihi eebba weyne qowlkiisa gudihiisa ayuu ku faray wuu eebba yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow isbiruu dulqaata oo macsiyada ka sabra daacadana ku sabra ibtilihia mashaqadana ku sabra wasaabiruu la sabirtama gaalada yay idinka sabir badinin waraabituu kulagaada meelaha halistaa watagulla eebba weyne ka baqa lacalakum mudinidiin inaad tuflixuun adduun iyo akhiraba kullibadow marka awaamirta afarta isbiruu wasaabiru waraabituu wataquu afar amar wey afarta amar haddaad gudataan inaad adduuniya aakhiraba ku liibaanaysaana waa muxaqaq wax lahubo ee bacdeeyow marka awaamirtii haddii la dayo xaggee liibaan laga helaya yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo isbiruu cala ataaca taacada korkeeda ku sabra wa cala albalaa masiibooyinka ku sabra wa cani ilmacsiya macsiyadana ka sabra wasaabiruu la sabartama cadowga falaa yakunuu asbara minkum yayn idinka sabir badinin oo intay gaaladii dulqaadato oy u dulqaadatay jihaadkii howlihiisa adinka inaydaan sabriya ayaa noqonin waraabitu ku nagaada meelaha halistaa ee ka tegina waataqullah eebbaweyne ka baqa awaamirta laydin faray iyo nawaahida laydinka reebay ilaaliya lacalakum ka gadaal mudnidin tuflixuun inaad adduuniya aakhiraba ku libaantaa saddex fadluhu nagaadiga meeshaa lagu nagaadaa qiimigay leedahay alrabaadu nagaadi meelaha halista ah lagu nagaado min afdali alacmaal camalyaalka la sameeya kuwa ugu qiimi badan ayaa nagaadigu ka mid yahay wa acdami alqurabi eebba u dhowaansho kuwa ugu weyni badan buu ka mid yahay qaala wuxuu yidhi fiihi rabaadka lagu nagaado meelaha halista rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu nabiga yihi ribaatu yowmin maalin nagaadigeed fii sabiili illah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda lagu nagaado baa khayrun ka fiicnaan badan min addunyaa adduunyadiyo wamaa calayha calaa adunyaa adduunyada korkeeda waxa fuula kolka hal maalin oo meesha halisa ah lagu nagaada keliyata baa adduunyo isku dhan iyo waxa dusheeda ku sugan labadiiba ka fiicnaaday ribaatu yowmin maalin keliyata nagaadigeed fii sabiilillah eebba diintiisa koryeelideedii lagu nagaado khayrun waa ka fiicnaan badan tahay min addunyaa adduunyada iyo wamaa calayha cala addunya adduunyada korkeedii waxaa ku sugan wa qaal nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama kullu lmayit qof dhintay dhammaantii yukhtamu waa la xiraa calaa camalihi camalkiisii baa la xirayaayo isagii shaqaynaya hadduu dhintay wax camala oo u soconaya male ilaa almuraabid ninka meeshaa fankortaada ku jira ee meeshaas ku dhinta camalkiisu waa soconayaa tan iyo yowma alqiyaama ila almuraadid ma ahaane ninkaa fongorta dhufayska ku jire muslimiinta dadkeeda iyo dalkeeda iyo dunyadeeda ilaalinaya naftiisii huray fainahu ina almuraadid ka meeshaa ku nagaaday yalmuu lahu waxaa u kordhaya camaluhu camalkiisii waa siyaadaya ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda inta laga gaaro baa camalkiisu soconaya wa yu-aman xaggee baa laga badbaadiya min fataani ilqabri qabriga kuwii wax ku fidnayn jirayna waa laga ilaaliyaa oo munkar iyo nakiir labada malag ee su-aalaha maydka la weydiiye ku toosan labadaana waa laga ilaalinaya oo muraabidka markuu dhinto u iman maayaan wa yu waa laga badbaadiya min futaani ilqabri qabriga kuwii wax ku imtixaani jiray ku ikhtibaari jiray waa laga badbaadiyaa futaanu alqabri almuraadu bihima labadan waxaa loo jeedaa munkar wanakiir labadaas malag ee qofka hadduu dhintay wax weydiiyaan labadaana waa laga ammaangeliyaa u iman maayaan waqaal waxaa kaloo nabiga u yihi sala allahu calayhi wasalama xarasu leylatin habeen waardiyeynteed fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa gudaheeda lagu waardiyeeyo ayaa khayrun ka fiicnaan badan min alfi leylatin kun habeen yuqaamu la tukado leyluhaa habeenkeeda la tukado wayusaamu nahaaruhaa maalinteediina la soomo xarasu leylatin habeen keliya ilaalinteed fii sabiili illah eebba weyne diintiisa koryeelideeda la ilaaliyo maa khayrun ka fiicnaan badan min alfi leylatin kun habeen yuqaamu la taagnaado leyluhaa habeenkeeda wayusaamu la soomo nahaaruhaa maalinteeda wa qaala waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama xurimat innaaru naar waa la xarimay calaa caynin il korkeed aan laga xarimay sahirad soo jeeday fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda kusoo jeeday qof mujaahida oo dagaalamaya kaasi ishiisiiyo naaris arki maya xurimat innaaru naar baa la xarimay calaa caynin il korkeed baa laga xarimay ishaasoo sahirad dhafartay fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda ku dhafartay waa qaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama man xarasa qofka ilaaliya waraaa almuslimiin muslimiinta gadaashooda oo muslimiintii nabad iyo nagaada iska seexdeen isagaa marka ilaalinaya mutatawican kolkaa mid mustaajara oy muslimiintu ijaaro qaateen ee wax la siiya meehe waa mid mutatawica oo dadaalkiisa sabafal buu u yeelaya lam yara naar naar ma arko bicaynayhi labadiisa indhood naari kuma arko ilaa taxilata alqasan dhaarfuryo mahaan dhaarfuryadu eebbaa waxaa macnadaa cisaaban wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof kamida makhluuqa ma jiro ilaa naar waa ku arooraya aroorida eebba sheegay oo macnaheedu yahay in jidka jannada loo qaadayo ayaaba iyada korkeeda mara kolkaa wuruudkii almuruuru calayha kormarid wey kormariddaas oo dhaartaas eebba u dhaartay waa in minkum ilaa waaliduha dhaartaa la fulinaya maahaane cadaab oo ku dhibtooda la kulmi maayo man xarasa qofka ilaaliya walaa almuslimiin muslimiinta gadaashooda ilaaliya mutadawican isagoo samafal iyo khayr kororsi u yeelaya lam yara naara qofka naari ma arko bicaynayhi labadiisa indhood kuma arko ilaa taxilata alqasam dhaar xalaalayn umahay wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama lianas bni abi marsadin wuxuu u yihi alkhanawiy waqad amarahu nabigaana faray anas an yaxrisa inuu ilaaliyo almucaskar ciidankii nabiga meesha degna leylan habeen inuu ilaaliyo ayaa nabiga faray anas ibni abi martadna waa ilaaliyey habeenkii baa dhammaaday waagii baa baryey falamaa goortii asbaxa uu waabariistay buu jaa-ahu anas nabiga u yimid faqaala lahu markaasaa nabiga u yidhi hal nasalta leyla xalay waardiyihii ma ka tagtay mase muslimiintaad ilaalinaysay faqaala anasun wuxuu yihi laa meeshaad istaagi tiri un taagnaa ilaa musalliyan maran tukanayey oon xagga qiblada foolka aadiyey baan meesha baneeyey aw qaadiyan xaajatan ama anoo dan xaajatulbashar gudanayo kalbawli walqaa'id oo kale soo kaadinaya inaan kaadi uga tegay meeshii amaan tukaso uga tegay maahaane halkii ma dhaafin sidaanuu ninkaana yii faqaala nabiga wuxuu yihi lahu anas sala allahu calayhi wasalama qad awjabta janaad waajibsatay meeshan xalay kugu ogaa inaad salaad iyo qadlaa ulxaajo maahaane aadan si kaleba uga tegin haddii waaga kuugu baryey inta aada xalay samaysay baa janno kuugu waajibtay qad awjabta jannaad waajibsatay oo falaa calayka korkaaga maaha anlaa tacmala inaadan samaynba camalan camal bacda xalay kadib waxba haddaadan qabanin intaad xalo keliyata samaysay baa janno gelidii kugu filow taana maadadii saddexaadu almaadatu araabica maadada afraad fii wujuubi licdaadi diyaar garayn waajibideedii bay u maado tahay liljihaad jihaadka wax sahlan meehe in wixii lagu dagaalgeli lahaa la diyaariyo oo dadka ay mudarabiin tababara noqdaan hubka iyo dawada iyo gaadiidka iyo tababarka waxaasoo dhan ba in laysku duwow si sahlan iyo shalaab shalab in lagu aadaa meeshii lama rabo almaadatu araabica maadadii afraad fii wujuubi ilicdaad diyaarin ama isku duwin waajibideed buu u maada yahay liljihaad liajli ljihaad dagaalka dartii wax laysugu duwo alicdaadu diyaar garayn liljihaad jihaadkii wax loo diyaar gareeyo yakuunu wuxuu ahaadaa biixdaari ilasbaab sababyaal in la diyaariyo waiijaadi ilcutaad in la sameeyo wixii loo baahan yahay alxarbiyi ee dagaalka loo nisbeeyey bikaafati anwaacihi noocyaalkiisoo dhan oo qofka hadduu jihaad aadayo gaadiidka iyo sahayda iyo dawada iyo hubka iyo aqoonta waxoo dhanba waa loo baahanaya intaba in laysku duwowe alicdaadu alcidaadu diyaar liljihaad jihaadkii wax loo diyaar gareeyo yakuunu wuxuu ahaadaa cidaadkii bixlaari lasbaab sabab yaal diyaarinto wa iijaadi ilcutaad wixii loo baahnaa haysiinto alxarbiyi ee dagaalka loo nisbeeyey bikaafati anwaacii noocyaalkiisoo dhan waa huwa diyaarinta nafteedii fardun waajibun kaljihaadi ayay la mid tahay nafsihi jihaadka naftiisii baa diyaarintuna la mid tahay weliba markaasay iyadu ka horeysaa jihaadka intaan jihaadka la qaadin intaan waa loo baahan yahay hayra laakiin anahu icdaadkii muqadamun waa la hormarinayaa calayhi cala aljihaadi baa lagu horumarinayaayo jihaadka iyo diyaar garaynta diyaar garaynta horeysa wasaabiqun icdaadkii mid horeeya w lahu jihaadkii buu ka horeeya daliilkii arag qaala tacaala eeba weyne wuxuu yihi waaciduu ayuha almuslimuun darba lahum lilkufaar gaalada iyo axdaada hataynu niri afar baa lala dagaalamaa alkufaar gaaladii iyo muxaaribiin iyo fusaaq iyo nafya shaydaan intaasaa caduwulbashara oo lala dagaalamayo waaciddu darbu eebba yiri lahum lilkufaar gaaladay waxaad u darabtaan ma statactum wixii aada awoodaano min quwatin xooga wa min ribaadi alkhayr farda xirxiridood aad turhibuuna ku cabsi gelinaysaan bihi waxaad diyaariseen caduwallah eebba oo gaala ah wa caduwakum idinka olkiin oo gaalaha laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa fa ina allaha caduwu lilkaafiriin kolka gaalo ayaa eebbana lacola muuminiintana lacola marka kelimatu tirribuuna yaa bay leedahay awalan waxaa la rabaa muslimiinta tababar iyo hub iyo waxay isku hagaagsadaan in halkooda looga cabsado oo qoladii lagu maqlo inay isku duwan yihiin urursan yihiin agaasiman yihiin adaab halisa ay haystaan halkoodaa lagu tixgelinahay marka aayaddu tuhaajimuuna bihi caduwallaahi lama dhi turhibuuna la yihi aada ku baqdingelisaano marka la maqlo isku duwnaantiinna waa la idiin sadmeel dhigayaa oo qoa la arkoo gaalada ka mida waa idin tixgelinaysa kolkaa quwo laga baqdoo la tixgeliya yeeshow ta labaad fi lwaqti alxaadir iyadoo weliba muslimiintu meeshii la raba ayan gaarin baa dad muslimiinta ka mida markay xoogaa dhaqdhaqaaq sameeyaan baa gaaladu waxay irhaabiyiin wey irhaabiyiin oo waxaa weeye argagixiso wax inaga naqaano baa lagu sheegaa wixii ay gaalada ku hadashaan iska daba hordaya ayaddii waa ka kolkaa qofka muslimka irhaabi waabaya irhaabi kolkaa dhaliil ma aha ee waa amaan aan la garanaynin kolka la leeyahay waa irhaabiyiino dayuurada ay afduubaan laakiin midda dayuurada la afduubo ama reere la wararo la weeraro taasi waa cuduwe irhaabku waxaa weeye qofka kan in laga baqow kolka wixii aad diyaarisaan ee isku duudaan wax laga baqa ha noqdo kolkaa in muslimiinta laga ibaysto oy mustawa laga baqda gaarto sidii asxaabtii iyo raggii ka dambeeyey waxay diintii faraysa wey kolka waa irhaabiyiin argagixisa wey waxbay saas yeelaan kolka wax imtixaan oo kalea oo qariska shubidana lama rabo qariska shubidna lama rabo inticaar bay noqonaysaa ictidaa adigaad wax walba ku xadgudubtana lama rabo waxaa la rabaa muslimiinta dadkooda dalkooda duunyadooda iyo dowladoodaba in laga hibaysoon la faragelinin waa cidu diyaariya lahum gaalada mastadactum waxaad kartaano min quwatin xooga wa min ribaati alkhayr fardayaal xelidooda turhibuuna aada ku cabsigelisaan bihi kaad diyaarisaan caduwallah eebba weyne olki wacaduwakum idinka mu'miniinta olkinow waqaala cuqbatu bnu caamir saxaabiga cuqba la yihaah wuxuu yidhi radia allaahu canhu cuqba eebba raalli ha ah ka noqday samictu rasuula allah alla rasuulkiisii baan maqlay cala almimbar isagoo mimbar korkii fulaan maqlay yaquulu uu nabiga leeyahay aayaddii buu fasirayey waaciduu diyaariya lahum gaalada mastatactum waxaad la wacad kartaan oo min quwatin xooga kolka wixii quwiya xooga oo dhan in laysku duwan wax lala xarin wey ayadaanuu nabiga ku akriya mimbarka waaciduu darba lahum gaalada mastatactum waxaad awoodaano min quwatin xooga markaasuu nabiga fasiray quwadii alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu saddex goor buu nabiga ku celceliyey wuxuu yihi quwadan darba laydin leeyahay waa wax tuuridda wax la tuurayo wahadihi min dalaa'ili innubuwa nabinimada adilada lagu garan bay tanu ka mid kolkaa quwadii la isfarayey nabiga waa gantaal buu leeyay marka gantaalkii maanta heerkee marayo aslixa nawowiya la samaystay hub halisa oo dad iyo dal iyo dunya wax dhaafaynin haddana waxaa la gaarsiinaya lagu loolamayaa intee masaafo uu gudbi kara mucabirulqaaradu intaa laga gamaa toban dowladooduu kor marayo looguma talagelin toban dowladood oo kala dambaysa wuu kor maraya dowladdii kow iyo tobnaad buu gubaya mucabirulkhaaraad baa la yihaa wixiibaa maanta la gaaray laakiin marka nabigu noolaa wax la tura leeb baa ugu roonaa fallaal laakiin warana ma magacaabin risaasna ma magacaabin gantaal buu sheegay wixii nebigu waagaa sheegay maanta gacanta lagu hayaa qoraxda meeshay ka soo baxda inta laga gano inuu meesha ku dhacda yimaado markaasuu nabiga taa ku celceliyey kolkaa ku-celcelinta macnaheedu waama waa tilmaam uu nabiga muslimiinta tilmaamayo inayan gaalada uga dheeraynin oo ay iyaguna gantaa la samaystaan alaa hooyay ina alquwa xoogga laydin farayo ee diyaariya laydin leeyahay alramyu gantaal wey alaa hooyay ina alquwa xoogga laydin faraayo alramyu waa gantaalka alaa hooyay ina alquwata xoogga diyaariya laydin leeyahay aramyu waa gantalu wa qaal wuxuu nabiga yihi sala allahu alayhi wasalama in allaha eebbaweyne caza eebba addoommada kaadka wajalla eebbaweynaye yudkhil eebba waageliya bishaamilwaacidi halleed halleed ayuu wuxuu eebba ku janno gelinaya halaathata nafarin saddex ruux baa aljannada eebbahaleebku janno geliya kolka saddexdii ruux dhagayso ee lagu janno gelinayay saanicihi waa mid qofkii leebka ka soo gooyey geedkuu ku yaalay ee qoray ee isku duway intaasuu ku janno gelaya midka labaadna kii ganay wey ee gaalka feeraha u geliyey kaasna ganidii buu ku janno gelaya ka saddexaad kii baalay wey darooy leebka hadduu yahay oo aan la baalin waa baal waxaleeyaha toosi maayo meel tegi maayo kolkaa midna baarimiciyuu saaray oo waa habeeyey daabaantii iyo mariidkii iyo baarimiciyuu saaray kaas waa toosiyey leebka kuna geerkii buu ka soo gooyey kuna markii la diyaariyey buu intuu ganay buu gaalwadnaha uga dhuftay saddexdaas nin haleebbay ku janno in allaaha eebbaweyne casakaadka addoomaha wajalla weynaaye yudkhil eebba waa geliya bishaamilwaaxidi halleebu halaathata nafarin saddex qof buu aljannata ku geliya saanicihi kii qoray leebka yaxtasib malaysanaayey fii sancatihi samayntuu leebka sameeyey alkhayr khayr ugu talagalay niyadu waxay leedahay qayb weyn bay qaadanaysaa marka hadduu ugu talagalay muslim in lagu laayo janno geli maayo sow arki maysid inama alacmaalu biniyaad buu nabiga yihi waxaa la rabaa samaynta leebka la samaynayo niyo samaynaya oo in muslim aan wax lagu yeelin kaa lagula dagaalamo wey saanicihii kii sameeyo yaxtasibu ajir tirsanayay fii sancatihi samayntuu leebka sameeyey alkhayra wanaag buu tirsanayay iyo warami kii ganay bihi leebka iyo wa mumbilihi kii leebka baalayo kolkaasaa nabiga amar ummadda siiyey war muugana oo leebku waa halis barta gantaalka wey waa sunna min sunani ilislaam inuu qofka noqdo baydari fargana oo haddii farsaa loo taaga leeb ku dhufanaya waa laga maarmaan kolkaas yuski in barta wey warkabu gaadiidkana fuula kolkaas albarashada faraska iyo baabuurka iyo dayuuradda iyo in la yaqaanana lagama maarmaan kolkaasaa nabiga ummadii leeyahay war muugana oo toogta xabadda wax lagu toogto iyo leebka iyo waranka toogdhigashada barta warkabu gaadiid fuulidana barta labadoodiina sii kala fiican ganitaasii fiican wa antarmu inaad ganid barataan baa axab loo jacayl badan yahay ilaya aniga min tarkabu min an tarkabu inaad fulmo barataan inaad ganida barataan baan ka jeclahay markaasaa nabigu yihi laysa min allahwi cayaaraha la sameeya ka mid maaha ilaa halaathun saddex ciyaarood baa fiican ta koowaad waxaa weye tadibu rajuli ninka laylidiisa farasahu uu layl kolkaad faraskii jaro barayso ee xakamaha iyo reerka iyo boodida iyo dhicidda iyo joogsiisi ood faraskii layliyeysid waa cayaar qiimi badan ta labaad waxaa weye wa mulaacabatuhu ahlahu haddaad ilmaha iyo xaaska iyo aad kuwaa ku dhex jirtidna cayaar wanaagsan wey ta saddexaad wa ramyuhu waa inuu qofka gantaal baranayo biqawsihi qaansadiisa aw nablihi leebkiisow kolka cayaaro saddexdaana la qaba saddexdan arrimihii la rabay galeen laysa min allahwi cayaartii ka mid maaha ilaa halaasun saddexda cayaaraa fiican ka mida tadibu rajuli ninkii edbintiisa u farasahu faraskiisii edbinayo jarabarayo wamulacaabatahu iyo la baashaalidiisa ahlahu xaaskiisu la baashaalo iyo waramyuhu ganidiisahu biqowsihi qansadiisii wax ku ganaayo aw nabiilihi leebkiisii ama nablihi leebkiisa wa binaa-an inagoo ku dhisayna arrinta calaa haada nusuusta aynu akrinay korkeeda wajaba waxaa waajibay cala almuslimiin dadka muslimiina korkooda sawaa-un waxa eg kaanuu hadday muslimiinta yihiin dowlatan hadday dowlad yihiin waaxidatan mida oo sidii la rabaya in muslim dhammaantii uu hal dowlad islam intaba inay muslimiintu bartaan wa binaan inagoo ku dhisayna calaa haada warka aan sheegnay korkiisa wajaba waxaa waajiba cala almuslimiin muslimiin korkood sawaan waxaa siman kaanuu dowlata waaxida hal dowlad hadday yihiin aw duwalan dowlooyin badan hadday yihiin shataa kala tagsan ay yuciddu inay darbaan min asilaaxihum wayuhayi-u inay darbaan min alcutaadi alxarbiyi wixii lagama maarmaanu ah dagaalka wayudaribu inay tababaraan min arijaali rag calaa funuuni alxarbi dagaalka nocyaalkiisa korkooda iyo walkitaal dagaalka maa yumkinuhum wuxuu suurogeliya laa min radi hajamaati alcaduwi colka weerarkiisa naqideeda keliya maaha faxasbu bal fi lkaswi in muslimiintu duusho oo iyaga laga gabadaa la doonaya inay gacanku gabad noqdaan lama rabo wasadaqa allahu fii qowlihi walaa tahinuu fi ibtigaa'i alqowmi in takunuu taalamuuna fainahum yaalamuuna kamaa taalamuun watarjuuna min allah maa laa yarjuun falaa tahinuu watadcuu ila salmi wa antum ulaclowna wallaahu macakum kolkaa waa inay gaaladu gacanku gabad iyo dhudhuumashaal iyo qax iyaga inay galaan muslimkana waa in alcelin iyo qamaamo alyad lculya waa inay muslimiintu yeeshaan alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi islaamka waa inuu sareeyo ee aan laga saraynin maa yumkinuhum wuxuu suurageliya laa min raddi hajamaati alcaduwi colka weeraridiisa naqideeda keliyeeta maaha faxasbu oo keliyeeta bal fi lkhaswi duulaan fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda loo duulo liiclaa'i kalimatillah eebba weyne kelimadiisii waa tawxiidka koryeelideedii darteed wa nashri ilcadli garsoorkii in la baahiyo iyo walkhayri wanaagga iyo waraxmati naxariista ilaan intaanba islaamkiiba xambaarsan naxariis iyo khayr iyo cadli islaamka xambaarsan islaamkii in la baahiyow fil ardi dhulka eebba gudihiisaw kamaa wajaba sidii u waajibay aydan sidii hore oo kale cala almuslimiin muslimiinta korkooda waxaa ku waajiba an yakuuna tajniidu ciidamayntu inay noqoto ijbaariyan basab baynahum dhexdooda waxa weeye dadka muslimiinta inay giddigo tababaran yihiin oo wixii tabargal noqday qaan gaara sideed iyo toban gaara waa in la yihaa orada tag meelaha isku tababaro tababarka markuu soo qaato oo uu noqdo qof lafiisa u daafici kara in markaa la yihaa hawlihii aada taqiinay ama aada wadatay arday haddaad tacliimtaadii dhammaystiro haddaad beeri ahayd beertii haddaad xoolo jirta ahayd xoolahaagii magacagiina waa sajilan yahay daruura quswa hadday timaado oo jihaad la cilaaniyo waa lagu yeeri doonaa hadda sadanaha ii qabso waa goortii la tababariw kolkaa tajniid inuu jiraaw kamaa wajaba suu waajibay aylan sidii hore cala almuslimiin muslimiinta korkooda an yakuuna inuu ahaado atajniidu askaraynta ijbaariyan qasab inuu ahaado baynahum dhacdooda inuu ahaado famaa min shaabin wiil yarin ma jiro yabluqu gaara athaaminata cashara sideed iyo toban gaara min cumrihi kamida ilaa yundaru waxaa loo dhibaatogelinaya ila alkhidma adeeg inuu ka qeyb galo alcashariyati askarta loo nisbeeyey limuddati sanatin waa nisfin sanad iyo bar inuu tababarqato inkasta oo soomaalidu bahalowday waagii askartay xukuumaysay soomaalida oo la yidhi qofkii iskoolka ka baxsanaa tago horta bal tababar a qat tababar baa la wada qaatay soomaalida kolka giddigeed mudarabiin ciidanay noqotay amxaara hadda lagu dareeray iyo soomaali weliba nima wadaada lagu sheego iyo amxaaraa dareeray amxaaradii bay jebiyeen marka silaaxdu xadayn bay noqotay dhan faa-iyo darci ka noqotay oo waxa weeye ummad dhan oo la tababaray oo wax sameeya dee dhameeyey qoflaarka qorigiibuu wataa qofka ugu sooraya ku dhufanayo labayo toban jirkii baa yaqaan kolka barashadii anagi waana dhibto waa la bahloobay awal qorigan iyo rididiisa iskasaa taqaana weliba bilayska hub yar yaroo khafiifay wadan jireeno dadkay ku kuuqiyaan militarka unbaa yaqiinay geedka wixii baa gaxal shacab galay qof khayru mas-uuluu galay qof la arkaba goorgiibuu wataa sidii loo hido waa yaqaan sidii wax loogu dhufto waa la yaqaan kolkaa markii xukunkii dhacay naqdina dhammaantay waa la baxaloobo dadkii nag baa laga dhigay laakiin min haadii inaaciya nafcibay ka yeelatay oo wadaadadii arle etoobiya tegay iyo ciidamadii amxaarada hadday dagaalameen wadaadadii baa ka adkaaday kolkaa tababarkii arag sheikha kan wuxuu lehay tajmiidku waa waajib famaa min shaabin wiil yar ma jiro yabluqu gaara ahaaminata cashrata sideed iyo toban sano min cumrihi kamida ilaa yundaru waa la dhibaato gelinaya ila alkhidmati adeeg alcaskariyati loo nisbeeyey limuddati sanatin wa nisfin dantiisii intii la joojiyo yaa sanad iyo bar tababar qaado laleeyahay sida wax la ysaga dhiciyo iyo sida wax loo weeraro waxaasoo dhan baa la baraya yuxsin wuxuu wanaajinaya khilaalaha sanadaa iyo nuska dhexdeeda saa'ira funuuni ilxarbi dagaalka noocyaalkiisa oo dhan iyo walkhitaali dagaalka wayusajal waa la qoraya bacdaha sanad iyo bar kadib ismuhu magaciisii waxaa lagu qoraya fii diiwaani iljeyshi alcaam ciidamada yaa magaciisii lagu qoraya wayakun wuxuu ahaanaya bidaalika qoridaa magaciisa la qoray iyo tababarkaa sanad iyo bar u qaatay sababtood mustacidan mid u diyaara lidaaciya aljihaad jihaad haddii laysugu yeera wey fii ayati laxdatin daqiiqadii la arko yadcuuhu fiiha isagii loogu yeero dagaalka wamaca salaaxi niyadiisii wanaagsanaanteediina qad yujra in loo dareeriyo alla arka hadduu weliba tababarna leeyahay magiciisiina qoran yahay niya samina ku darsado camalkaynu soo akrinay ee muraabidka kiibaa loo qorayaa wamaa salaaxi niyatihi qad yujraa lahu in loo dareeriyo alla arka camalulmuraabid kii muraabidka camalkiisii fii sabiili illah eebba jidkiisa ku nagaa maadaama ismuhu inta magaciisiiba uu joogo fii daalika diiwaani caam buugga ciidamada ku yaaleen kamaa yajibu siduu u waajibay cala almuslimiin muslimiin korkood waxaa ku waajiba an yuciduu inay darbaan min almasaanici warshado alxarbiyati loo nisbeeyey almuntija ee soo saarta likulli silaaxin hub dhammaantii wujida fi lcaalam adduunka yaalla wixii adduunka yaalla wax lamida ah inay muslimiintu soo saaraan aw amase yajidu fiihi wuu heli karaayow walow adda haba gaarsiiyo daalika arrinkaas bihim muslimiinta ilaa tarki kulli maa shay kulligii laga tago laysa bidaruuriyin aanan ahayn min almaakal cuntadii iyo waalmashrab cabidii iyo waalmalbas dharkii iyo farmaskan guryihii alamra heer in la gaaro wey aladii amar yajcaluhum muslimiinta ka yeela yaquumuuna inay ku filan yihiin biwaajibi iljihaad jihaadka waajibkiisa wayu-aduuna waa inay gutaan fariidatahu jihaadka faradkiisii calaa axsani ilwujuuh wejiyaal wax lagu guto kuwa ugu wanaag badan korkood wa akmaliha ugu kaamilsan wailaa haddayan muslimiintu sidaa la tilmaamo yeelin fahum muslimiintu aasimuun horta waa dambaabaya oo fariidatullaahi fii khalqihi oo jihaada ayay dayaceen oo uu nabiga ku sheegay dirwatulislaam xadiidkii waa soo marnay shalay uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man lam yakzu walam yuxadid nafsahu bilgaswi faqad maata calaa shucbati min annifaaq qofkan weligii duulaanba raacin naftiisana ugu sheekaynin sidaa ku dhinta qayb buu ku dhintay kolka tan waa sidii oo kale wa ilaa haddayan muslimiinu rag noqon fahum iyagu aathimuun kuwa dembaabay wey inta dembigaasi waaba aakhiro wa curlatun waxay iyagiina bandhig u yihiin licadaabillaah eebaweyne cadaabkii fi dunyaa adduunyada gudaheeda iyo wa fil aakhira labadaba in lagu cadaabo adduunkana inay gaalo qabsato oo muslimiintii la gumayso aakhirana lagu naaro oo istircaafku waa wax diintu ka alaacashay kolkaa waa in rag la noqdo almaadatu alkhaamisa maadadiisana fii arkaani iljihaad jihaadka tirar buu leeyahy arkaanuljihaad oo marka jihaadka muxaqaqa alla samaynayo horta hore qodobo iyo arrimo u baahan yahay ayaa jira almaadatu maadadii alkhamisatu ee shanaad fii arkaani iljihaad jihaadka tiirashuu ka koomo bay u maado tahay liljihaadi jihaadku wuxuu leeyahay jihaadkii asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey almuxaqiq ee xaqiijinayey liixda alxusnayeyn labadii wanaag mid ahaan qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayey asayaada aw shahaada waxaa weeye haddii jihaad la sameeyo laba guul baa mid la gaaraya dunidaba rag in loo noqdo oo la hogaamiyo oo shirkiya kufri iyo dalaalka bani aadamka laga badbaadiyo oo madaxnimo la helo jannana rabbi baa laga sugaayo iyo in inta goobtii lagu dhinto markaaba janno la galo jihaadku labadaa faa'iidiinay kolkaa faa'iido la-aanba filjihaadi wuxuu leeyahay ashacii loo nisbeeyey almuxaqiq ee xaqiijinayey liixda alxusnayey laba wanaag mid ahaan oo maxay yihiin labada wanaag asayaadati madaxnimo aw shahaadati janagelid arkaanun buu leeyahay iyo arkaantii waxaa kamida kow anniyatu qalbi samiwe asaalixatu ee suban waataynu niri inama alacmaalu biniya kolka horta niyasani waa inay jirto oo qofka jihaadka galaya waa inuu niyasan yahay ikhlaas baa meeshaas la tilmaamaya shirki iyo nifaaq iyo afraad bashariya baa la diidan yahay anniyatu qalbi sami asaalixatu ee wanaagsan idil acmaalu camalka jirka laga sameeyo biniyaati niyo qabideed buu ahaaday wey waniyatu niyo filjihaad jihaadkii la niyoodana an yakuuna dantu waa inay tahay minhu min aljihaad jihaadka danta laga leeyahay waa inay ahaato iclaa kalimatillah eebba waa inay diintiisa koryeelideeda tacaalaa korahaye laa hayr waxyaalaha maanta loo dagaalgalo gobanimaan raadinayna dhul iyo waxbaan soo fulanayna waxa maaha waa in ulajeedada loo dagaalamayo litakuuna kalimatullah iyo alculya midii waa midda faqad su-ila waxaa la weydiiyey rasuulullah eebbaweyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama can irajuli ninbaa la weydiiyey yuqaatil dagaalamaya xamiyatan ficla u dagaalamaya xamaasaa ku kacday awmiyaa qabatay ficlu markaa u dagaalamaya wayuqaatil mid kaloo dagaalamaya nabiga la weydiiyey khiyaan is udadnimadiisa iyo geesinimadiisa dagaal dagaalyahanimadiisa buu dadka tusinayey su-aashii nabiga la weydiiyey fa ayu daalika aqraad fara badan oo jirta ayaa arabka lagu dhuftay oy ka mid yihiin alxamiyatu waaru'ya su-aashii waxaa nabiga la yidhi fa ayu daalika dagaaladee keeba fii sabiili illah ilaahay diintiisii oo lagu dagaalamay kee noqonaya qaal jawaabta nabiga fiiri man qaatala qofka dagaalama litakuuna likay takuuna inay ahaato kelimatullah eebbaweyne kelimadii oo islaamka ah hiyo iyada alculyaa midda sarrayn badan fa huwa qofka niyadaa u dagaalamay laa fii sabiili illah kaas iyo dagaalkiisii laa fii sabiilillahi noqonay xadiidku mutafaqu calayhi idan su-aashaa nabiga la weydiiyey iyo xadiidka kan wuxuu ka jawaabay waxa maanta jira ee dagaal oo dhan ayuu ka jawaabay kolka dagaalku wuxuu macno qabaa niyadii loo dagaalamo hala dagaalamee maxaa keenay niyadaa keentay unbaa la eegaya hadday niyadu diin koryeeli tahay fii sabiilillaahi buu noqday hadday niyo kala tahayna niyadana waa min acmaali ilquluub qalbigaa ku jira qofka qalbigay niyadu ku jirta kolkaa qofka uu ka been sheegi kara laakiin allaa lo ilaah baadan khayaani karin oo waxaad niyadii qalbiga ku hayso ee dagaalkan kugu kalifay allaa kuloog adiga haddaad mujaahid la baxdo iyo haddaadan la bixin way iskuu may faqaal nabiga wuxuu ku jawaabay man qaatala qofka dagaalama litakuuna likay takuuna inay ahaato darteed u dagaalama kalimatullah eebba weyne diintiisii iyo islaamnimadii iyo kelimadii eebbe alculya mid korrayn badan fahuwa dagaalka sidaa u dhacay baa fii sabiililah fii sabiilillaahi noqonaya laba tiirka labaad oo jihaadku u leeyahay an yakuuna waa inuu jihaadka noqdo waraa imaamin nin imaama gadaashi muslimina nin muslima oo shareecada islaamka ku toosan kaa waa inuu hogaaminayo wa taxta raayatihi ninkaa muslimkaa ah. calankiisa hoortiis waa inuu dagaalka ku dhaco wa biidnihi isaga inuu fasaxow marka hadday fowdlanimo tahay oo ninkii la arkaba uu ninka u dhow qori ku qabto taasi noqon mayso fakamaa sidii laa yajuusu uusan u bannaanayn lilmuslimiin dadka muslimiinta wain qalla walow qalla haba yaraato cadaduhum tiradooda an ya-isu inay noolaadaan biduuni imaamin oo diintu labadii qof ee meel joogta inay ismaqlid iyo kala dambeyn leeyihiin bay diintu ogoshahay idan diintu marka horeba ma ogola waxaa fowdanimada la yira saddex nin nabiga hadduu diraayo ama ilaala ama arinu diraayo mid amiir buu ka dhigi jiray labada kalena ma'muur kana hogaamiyow oo maslaxadiiyo dantiibuu ku fikiraya kuwana asaba wataaca waxbay fulinayaan an yakuuna waa inuu noqdo jihaadka waraa-a imaamin imaam gadaashi muslimin eeba u hogaansama wa taxta raayatihi imaamka muslimkaa calankiisa hoostiisii waa inuu noqdo wa biidnihi fasixiisana waa inuu noqdo fakamaa sida laa yajuusu uusan u banaanayn lilmuslimiin muslimiina ayaan ugu banaanay wain qalla walow qalla haba yaraato cadaduhum tiradooda an yaciisu inay noolaadaan biduuni imaamin hogaamiye la-aantii si ayaan u banaanayn maa laa yajuusu uusan u banaanayn lahum muslimiinta an yuqaatiluu inay dagaalgalaan bikayri imaamin imaam hogaaminaya isagoon jirin waxaad lagu daydo qaala tacaala eebba wuxuu yihi yaa aamanuu xaqa rumeeyo adiicullah eebbaweyne taladii yeela wa adiicu rasuul talada rasuulkana yeela wa ulii amri arinka kuwa haya warkood yeela oo minkum idinka mu'miniinta idinka mida kolka ulil amri min almuslimiin alculamaau waalumaraaw waxaa weeye waxaa xukunhaya iyo culamada baa ulil amri min almuslimiina alculamaau waalumaraa wa binaa-an inagoo ku dhisayna calaa haadaa arrinkaa korkii fa inahu arrinka wuxuu yahay yajibu inuu waajibay calaa ayi majmuuca haddaan la isgaari karin oo la kala gogo-ay oo qolaba meel gaara lagu baktisanayo kolkaa qoolaarkaba meeshaay joogaan inay isku duumaan muwaafaqiyo midnimo yeeshaan kolkaa tala yeeshaano ismaqlaan fa inahu arrinka wuxuu yahay yajibu inuu waajibay calaa an yatima jumuuca koox la arka kulligeed korkeeda min almuslimiina kamida turiidu doonaysa an tujaahid inay dagaalanta meesha ay joogaan diinta ka faafiyaan raasiyatan inay duusho hadday doonayso fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa koryeerideeda ku duusho tacaalaa korahaye lituxarir inay nafteedii xurayso cibaadadii ilaah ku abuuray kibaa lagu diiday salaadaadii soonkaagii sakadaadii xajkaagii cibaadadaadii baa lagu diiday saad u xorowda marka ood cibaadadaada u makansatid oo tatakhalas mashaqo iyo waxaadan camili karin baa lagu kor saaray min qabdati ilkaafir gaal gacantiis inaad ka baxdid hadhaad doonaysid kolka intay seli karta an tubaayic waa inay isu dhaartaan awalan rajula nin minha iyada ka mida markaa ninka loo dhaaranayo baycadu laba daraf bay leedahay ninka loo dhaaranayo naftiisa waxaa lagu dhaarinaya cala alkitaabi wasunna inuu labada wax ku hogaaminayo kitaabka eebe iyo sunnada dadkuna waxay ugu dhaaranayaan cala samci wataaca inaan ku maqlin warkaaga yeelin labadaa laysku dhaarsanayo daartana iyo taqwo iyo kifaayo iyo caqli arrimahasaas oo kale oo dhan qof lagu ogaaday waa inuu yahay qof tababaran oo hawshii wadi kale oo shaksiyadiisa ayaan dhaawac ku jirin iyo taqwadiisa iyo aqoontiisa ina akramakum cindala adqaakum waa inuu yahay ka gadaal isna wuxuu ku dhaaranayaa calaa kitaab wasunna inuu wax ku hogaamiyo kuwa u dhaaranayaana cala samci wataaca wa binaan calaa haada fa inahu arrinka waxa weye yajibu inuu waajibayo calaa ayati majmuuca koox kulligeed korkeed min almuslimiina kamida turiidu rabta an tujaahida inay dagaalanto khaasiyatan iyadoo duulaysa fii sabiili illahi tacaala ku diilaysa litataxarar inay lafeeda u xorowdo watatakalas inay ka farabaxdo min qablati ilkaafir gaal gacanku hayntiisa an tubaayica inay u dhaarato awalan marka hore rajulan nin minhaa majmuucadii kamida oo tatawafaru ay buuxsamayso fiihi ninka loo dhaaranayo aglabu shuruudi imaama imaamnimada shardiyaalkeeda inteedii badnay fa in laga heli karo waxaa kamida min cilmin jaahil lama rabo aqoonyahan waa inuu yahay wataqwa alla ka cabsi waa in lagu hayo waa kifaaya nin u qalma oo ku filan hogaaminta muslimiinta waa inuu yahay kaasaa loo dhaaranaya suma ka gadaal tunadim majmuuca la arkaba waxay habaynaysaa sufuufaha safafyaalkeeda isku dubaridi watajmac majmuuca la waxay kulmin amraha taladeeda watujaahid waartaasay raganimadii ku tillaabsanaysa waa jihaadaysa bialsinatiha carabkeeda wa amwaaliha xoolaheeda wa aydiiha gacmayaalkeeda xataa yaktuballa ilaa eebba u dhigo lahaa majmuucadii annasra uu guulu dhigow laba waxa wey saddex icdaadulcudda jihaadka waa in gaadiid iyo hub iyo rag iyo dawo waa in wax la diyaariyo cidla in laga qaadaa maaha icdaadul cudda cuddadii diyaar garaynteedii wa shay xaadiriintii yalzamu laasima liljihaad dagaalla mid u laasima min silaaxin hubiyo wa cutaadin cuntiyo gaadiid wa rijaalin rag fii xuduudi limkaan inta suuro gashow maca badli kulilistidaaca maca badli kaamil istidaaca awood dhammaanteedna in la dhiibo wey waistifraaqi iljuhdi dadaal kulligii in la shubo fii daalika arrinkaa lagu subo daliilka biqowlihi tacaalaa lahu daliila waaciduu darba lahum gaalada masadactum waxaad kartaano min quwatin xooga afar waxaa wey ridal abaweyn labadii waalid waa inay raalli ka yihiin qofka jihaadka aadaya haddayan raalli ahayn labadii waalid iyagaa ka xaqle ridlaa-ul abawey labadii abba raalinimadoodii iyo wa idnuhuma fasaxidooda liman qof la fasaxo kaana wuu ahday lahu isaga abawaan labadii dhashaano u baahan laba waayeela haddayan fasixin iyagu la joogaya aw axaduhumaa labadii mid baa jooga daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama lirajuli nin aladii ninka istaadanahu nabiga ka fasax weydiiyey fi ljihaad jihaadkii uga fasax weydiiyey baa nabiga ku yidhi axayun ma nool yihiin he waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala ninkii wuxuu yidhi nacam labadii waa nool yihiin qaala nabiga wuxuu yidhi jihaad raaci maysid afa fiihima labada waayeel ee ku dhashay fajaahid labadaasa ku ku dadaalo ilaa idaa daahama alcaduwu colkii inuu ku habsado maahaane alqarya degmadaad ku noolay colkii hadduu ku habsado waalid idankii markaa looma baahna alaabtaad qaadanaysa ilaa idaa daahama alcaduwu colkii inuu ku habsado alqarya tuuladii muslimiinta aw cayana alimaamu imaamka inuu magacaabo alrajula nin fa inahu ninkaas uu imaamka magacaabay yasqudu waa dhacaya idna alwaalideyn fa inahu colkaas qabsaday beledka ama cayinaada imaamka yusqidu wuxuu ridaya idna alabaweyn labada waalid idankoodii marka waa dhacaya shan taacatu imaam imaamka warkiisii la yeelow qofka fallaaga ilaa ka dagaalama jaahiliyu ku dhimanaya ilaa imaam baa loo dhaartoo la samaysay imaamkii in la ateeca wey taacatulimaam imaamka warkiisii oo la yeela wey faman qaatala qofka dagaalama wahuwa isagoo caasin fallaagaa lilimaam imaamkii isagoo fallaaga kaa ayuu dhintay wamaata waana dhintay faqad maata kaas dhimayey miitatan dhimasho jaahiliyatan islaamka ka baxsan daliilkii waxaa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man kariha qofka qoonsada min amiirihi qofka isaga u taliya shay-an wax uun ka qoonsada falyasbir ha dulqaato calayhi amiirkii korkiisa maslaxa ka weyn baa meeshaan la eegaya wadajiridda oo muslimka wada jiro oo ismaqlayo qiimi baa lagu yeelanaya dad iyo dalbaa badbaadaya kala tegidana waa lagu dulaabaya idan wax yaroo dhibaataa oo adiga ku soo gaaray oo ninkii madaxnimada iyo maamulka ayay kaa soo gaaray ku xalaalayn mayso inaad iska dhaqaaqin wasabri man kariha qofka goonsada min amiirihi ka u taliya shay-an waxun ka goonsada falyasbir ha dulqaato calayhi shaygaa uu goonsaday ama amiirkii korkiisa ha ku dulqaato fa inahu arrinka waxaa weeye laysa axadun qofna maaha min annaasi ka mida kharaja mid baxay min asultaan kan talinaya shibcinta ka qadarkeed oo fa maata dhintay calayhi korkiisa ilaa maata wuu dhintay miitatan hay-atu dhimasho jaahiliyatan loo nisbeeyo islaamka ka baxsan ayuu dhintay wey sidaa daraaddeed hala dulqaata wey fa inahu ina alamra washana laysa axadun qof maaha min kamida kharaja mid baxay min asuldaani kii talinayay shibran taago famaata calayhi kolkaa bixidaa ku dhintay famaata dhintay caleyhi cala alkhuruuj isagoo baxo banaanka jira dhintay ilaa hadduu dhinto maata waa dhintaa miitatan dhimasho jaahiliyatan islaamnimo la-aan loo nisbeeyey wallaahu aclam